أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi wacala aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah ama bacdu almaadatu haalisatu fii kayfiyati lgasl waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii afraad fasalkii afraad baynu ku jirnay waxaynu maraynay almaadatu haalisatu fii kayfiyati algasli habka loo qabaysanayo almaadatu haalisa maadadii saddexaad fii kayfiyati alkhasli afaysashada habkeeda gudaheediibuu u maado yahay kayfiyatu alkhasli sida loo qabayso iyo waxaa weeye kayfiyada an yaquula almukhtasil qofka qabaysanaya inuu yiraahdo bismi illaah ilaah magaciisa magacaas qabashadiisa ayaan ku qabaysanayaa inuu yidhaaho wey mushkilahan magacaas qiimiga badan cuskadeen qabsaday ayaan ku qabaysanayay maawiyan isagoo niyoonaya kii qabaysanayay rafca alxadath xadad kornoqoshadii noqoshadii xadadkii alakbar ee weyniga badnaa uu ku kor noqdo xadadkii biiqtisaalihi isaga qabaysashadiisa qabaysashadaa sababteeda uu xadadkii ku kor noqdo saas markuu yihaa afka huma ka gadaal yaksil wuxuu dhaqayaa kafayhi labadiisa cukur calaacaluhuu dhaqayaa halaatan saddex goor uma ka gadaalna yastajii waa istijoori waa darab qaadanayaa oo fa yaksilu wuxuu dhaqayaa maa waxa bifarjayhi labadiisa farji wixii ku yaal waxaasuu dhaqayaa wamaa xawlahumaa xawla alfarjayn labada farji gaararkooda wixii ah ayuu dhaqayaa oo min adan quruna suma ka gadaa uu yatawada wayse qaata calaa sakar wayse gaaban oo lugihii baanan ku jirin ayuu wayse qaadanayaa ilaa rijlayhi labadiisa lugood ma ahaane wayse qaarkii hore ayuu qaadanayaa fa lahu kan qabaysanayaa wuxuu leeyahay an yagsilahumaa inuu labada lugood dhaqo maca wuduu'ihi inuu weysadaas marka hore lugihii ku daro xaq buu u leeyahay walahu waxaa kaloos leeyahay an yuaakhirahumaa labada lugood dhaqidooda dhaqidda inuu dibu dhigo ila alfaraaq ka bixdintii laga gaaro min khaslihi qabaysashadiisi oo markuu qaarka hore ka weyso qaatuu qabaysanaya lugaha gadaal buu ka dhaqaya ama marka horeba maca luguhu dhamaystiraya ka gadaal buu qabaysanaya labada kayfiyaba waa u banaan tahay uma ka gadaal buu yaqmish gelinayaa kafayhi labadiisa gacmood filmaa waa qof saxan ku qabaysanaya iyo biyo xeera ku jira baaf iyo baaldi oon weliba koobba la geliya lama haysa wakhtiga hadda koobbaa la dardarsanaya kolka biyihii baa gacmaha la gelinaya uma ka gadaal buu yaqmis dhex gelinaya kafayi labadiisa gacmood filma biyihii buu dhex gelinaya markuu geliyo fa yukhalilu bihimaa labadii gacmood buu wuxuu dhex gelinayaa usuula shacri ra'sihi madaxiisa madaxaas tintiisa tintaas jirideeda hoosoo gunta ah ee madaxa ku taalla ayuu si adag gacanta u marinaya meeshaas calaamo gaar ahaaneed buu ku dhigay sheikh gadaal buu xoogaa dhowrsada ka raaciyey haadaa binisbati ila rajul ninka weeye waxaasaa u qabaysanaya ama almaraatu hadday qof haweena tahay fa yakfiihaa waxaa ku filan an taxsi inay shubto calaa ra'siha madaxeeda korkiisa halaada xadayaatin saddex shubid inay madaxa korkiisa ku daadiso oo watudallig aytimaha iyo madaha sidaa gacanta ugu nabto oo walaa tanqudayan furfurin shacrahaa tinteedii almaftuuli la saroogay tinteeda sooxanee xamran waxba furi mayso daliilkeedii waa limaa rawa tirmidiy imaamu tirmidi wixii uu wariyey can ummi salama oo xaggeed ka wariyey qaalad umu salamaa tiri qultu waxaan idhi yaa rasuulallah alla rasuulkiisiiyow inii mura'a qof haweenaan ahay ashuddu waa adkeeya dafra ra'si madaxayga xamarkiisa ama tinta soohideeda ayaan adkeeya ee afa anquduhu tintii ma aan furfuraya ligasli iljanaaba markaan janaabada ka mayranayo kolkaa tintii ma furfura hara nebiga laaga furfurin inamaa wax kale maaha yakfiika waxaa kugu filan an taxsi inaad shubtido calaa ra'saki madaxaaga korkiisa halaada xasaayaatin saddex shubitaan min maa-in biyo inaad uga shubtid sidaasuu ku yidhi waxaa weeye kolba qofka iyo tinta ayaa daymo mudan timaha yaree khafiifka ee biyuhu iska dhex marayaan ee taniyo jiridooda gaarayaan furfurid uma baahna laakiin timaha adaga isqabanaya oo haddaan timaha la furfurinayo biyihii salka gaarayni in la furfuray noqonaysa oo janaabadii la kor yeelo kolka wadaadan dee carab bay ahay carabtu timaheed way iska jilcan yihiin kolka haddii qofka timihiisu badan yihiin amay adag yihiin cinaayo murakasa waxaa la rabaa in dadaal dheeraada la sameeyo si fiican timaha loo fiiriyo iyo meelala la meeshay biyuhu ka boodayaan uma ka gadaal buu yaqsilu ra-sahu madaxiisii dhaqaa maca udunayhi labada dhagoodna waa uu ku daraa halaatha maraad saddex goor bihalaatdi kharafaad saddex dhuubgashi ayuu ku dhaqayaa uma ka gadaal buu yufiidu lmaa biyihii shubaya calaa shaqihi calaa shiqihi dhinaciisii alaymani midige yaqsiluhu waa dhaqa bidalkin marmarin aw bidaalika sidaas aynu tilmaanay ayuu u dhaqayaa min aclaahu korkiisa kore laga bilaabo ilaa asfalihi hoostiisii laga gaaro dhinacii midiga huma dhinacii bidace ayuu dhaqayaa kadaalika sidaa dhinaca midiga uu u dhaqay si lamida yuu dhinacaana u dhaqayaa mutatabican isagoo raacraacaya athnaa alkhasli qabaysashada dhexdhexadeeda alamaakina meeluu raacraacaya amaakintii alkhafiyata ee qarsoon ka surati xudunta oo kala wey wa taxta alibdayni shakfalaha hoostoodoo kala wey iyo warugbatayn lowyaha wa naxwiha wixii lamida wadaalika arrinkaasna liqowli caaisha umunaa caaisha hadalkeedii baa u daliila radia allaahu ilaah raalli ha noqdo canhaa umunaa caaisha xaggeeda ay tidhi kaana rasuulullah alla rasuulkiisii wuxuu ahaan jiray sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo idaa araada nabiga hadduu doono an yakhtasila inuu qabaysto min aljanaaba janaaba ka qabaysto bada-a waa uu bilaabi jiray oo fakasala marka hore wuxuu dhaqi jiray yadayhi labadiisa gacmood qabla an yudkhilahumaa intuusan labada gacmoodba gelin fil ina weelka gudihiisa uma ka gadaalbuu wasala farjahu farjigiisa dhaqay wayatawada waa weyse qaatay quduu'ahu si uu weyse qaato oo kale lisalaa tukasho siduu u weyse qaatoo kale buu weyse kaamila qaatay uma ka gadaal ayuu yusharib cabsiiyey shacrahu tintiisa alma timo badan buu lahaa timihii buu biyihii ka dhargiyey uma ka gadaal buu yaxsii shubay ra'sahu madaxiisa halaada xasayaatin saddex shubitaan ayuu ku shubay uma ka gadaal buu yufidulma biyihii ku sii daayey calaa saa'iri jasadihi jirkiisoo dhan buu biyihii wada gaarsiiyey kolka habka loo qabayste janaaba looga qabaystana waa ka almaadatu araabica maadadii afraad fiimaa kii ayay maadadaasi u maada tahay yamnacu reebtooma biljanaaba bisababi iljanaaba qofka hadduu mar janaaba qabo janaabadii waa sheegnay laba sabab ayay ku timaadaa iisaalulmaniyi shahwo qofka inay ka timaado rag iyo haween farqi male waataynu nidhi shahwadaas siday ku timid jiif iyo soo jeed farqi male waataynu nidhi midi waa midda talabaadna waa kulan ay labada qof kulmaan isu galmoodaan ninkii iyo naagtii ama shaawaha timaado ama yayan imanin janaaba labadaasa u asaasa labadaasi markay jiraan wax badan baa qofkii ka reeban wixii ka reeban baa la tirinaya almaadatu araabica maadada afraad fii kii gudihii ayay ku saabsan tahay yabna u reebtoomaya biljanaaba bisababi iljanaaba janaaba sababteed waxaa ku reebtoomaya yamnacu yumnacu waxaa la reeba biljanaaba bisababi iljanaaba inii qofkii janaabo uu qabo sababteed umuurun amaryaal ayaa la reebaahiya umuurtii waxaa weeye kow waxaa ugu horeysa qofkii markuu janaabo qabo qiraa'atu lquraan qur-aankii akhrintiisa ila alisticaada acuudu billaahi min ashaydaani arajiim waa la odhanayaa oo kolka acuudu billaahi min ashaydaani arajiim faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashaydaani arajiim hadday iyadiiba qur-aankii ka mid tahay muxuu ku kala duwan yahay qiraa'atu lqur'aan qur-aankii baa la akrinaya qiraa'atu lqur'aan qur-aankii akhrintiisii ayaa reeban buu leeyahy ila isticaada eebba magangalkoon reebanayn maahaane iyo wanaxwa naxwa alisticaada isticaada wixii lamida daliilkeediina waa liqowlihi nabiga qowlkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya uu nabiga yihi laa taqra'u alxaa'id qof dhiig qabtaa yoyn qur-aan akhrinin walaa ljunuub qof junuub qabana shay-an yuusan akhrinin min alqur-aan qur-aanka ka mida waxaa kaloo u daliila waqowli caliyin sid hadalkiisiina waa u daliil uu sayd cali yihi radia allaahu canhu eebaweyne cali xaggiisii raalliha ka noqda uu yihi cali kaana rasuulullah alla rasuulkiisii wuxuu ah sala allahu naxariis allaha badiya calayhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiya yuqri-una waana akhrinsiin jira oo na beri jiray siday macalimiinta kutaabta qur-aanka u baran si lamida ayaa suubanaha qur-aanka noo beri jiray baa sayd cali leeyahay wuxuuna akhrinsiin jiray alqur'aan qur-aankuuna akhrinsiin jiray calaa kulli xaal si kastoos nabiga yahay qur-aanka waana beri jiray maa lam yakun junuban hadduusan markaa junub ahayn oo hadduu junub yahayna ma akhrinsiin jirin ayuu wada laba waxaa weeye dukhuulu lmasaajid masaajidkii gelidiisiina waa reeboonta oo qof janaaba qaba masaajidka ma tago ila almuruura dhexmar baa u banaanoo intuu albaabkaa ka galo uu albaabkaa kale ka baxo albaabkaa naftiisa waa lilmundari qofkii loo dhibaatogeliyey ilayhi inuu galo albaabka wadanada kale haddaadan tan ka lahayn ilaa aad ka soo qabaysato masaajidkii isaga joog liqowlihi eeba hadalkiibaa u daliila tacaalaa korahaye u eebba yiri walaa junuuban idinkoo janaaba qabana masaajidii ha u dhowaanina ilaa caabirii shabiil qof gudbaayaba ma ahaane cabir sabiil qof wada goynaya oo masaajidkii inuu ku nagaado aan rabin kaasi waa gudbi karayaa weliba markaa nafteeda waxaa la shardinaya waa inaysan masaajidka wax ka gaaraynin ee haddii qofkii sida naagdii o kale dhigeedii baa da-aya inuu masaajidkii gaaraa laga yaaba idaa takhaafu talwiitha inay masaajidka wasakhaysa hadday ka cabsato geliba mayso saddex waxaa ka reeban qofka janaabo qaba asalaa tukashaa ka reeban ooma tukan karo qof janaabo qaba fardan hadday waajib tahay kaanad salaada aw naflan hadday sunno tahay midna liqowlihi tacaalaa baana u daliila in qof janaabo qaba uusan salaad u dhowaan karin u eebba yidhi subxaana walaa taqrabuu salaa u dhowaanina wa antum idinka oo sukaaraa waraarsan xataa taclamuu ilaa aad ka ogaataan maa taquuluun waxaad ku hadlaysaan haddaad wareersan tahay khamri iyo balaad cabtay maskaxdii baa laalan waxaad sheegaysaan ma ogid waqtigaa tugasha lama ogola ama masiibo kaleba aada la wareertid mar haddaan iyo miyirkiiba joogin waxaad leedahayna aadan ogeyn waa u kaadinaysaa walaa taqrabuu sala salaadii ha u dhowaanina wa antum idinka oo sukaara wareersanoon wax garanayn xataa taclamuu ilaa aada ka ogaataan maa erayada aad taquuluuna leedihiin meeshaa waxaad ka garatay waxaa loo dan leeyahay qiblada in la qaabilo oo la forforsada ma aha ee waxa aad samaynaysiin inaad la socotid wey kolkaa qalban waqaalaban jirka iyo qalbiga labadaba salaadii inay garanayaan maskaxdii yamaanku waa inay dareemayso cadamatalla dhaguhu waa inay maqlayaan qiradiiyo dikriga aada sheegayso qalbiga inaad salaad ku haysid xibnuhuna waa inay hawshoodii u qumaan rukuucdii iyo sujuuddii iyo ictidaalkii xataa taclamuu maa taquuluun kolka bal salaadaynu tukanno iyo aayadan isu fiiriye safkaan galnaa kolkaasaan iskala daba soconna laakiin maskaxdiiyo maankii ma joogaan maamul bay jiraan reerihii kale kala taas lama rabo laa taqrabu salaata ha u dhowaanina wa antum idinka oo sukaaraa wareersan xataa taclamuu ilaa aad ka ogaataan maa hadalka aad taquuluuna afka kaleedihiin walaa junuuban idinkoo junub qabana ha u dhowaanina ilaa caabirii sabiil idinkoo jidkaba gudbaya oo masaajidka dhex maraya maahaane tan iyo goorma xataa takhtasilu ilaa aad ka kor ka qabaysataan ka mayrataan afar waxaa ka reeban qofkii janaaba qabay masul musxaf qur-aan taabashadii alkariimi wanaagsan walow bicuudin laambaa ku taabto iyo wa naxwihi naxwulcuud wixii lamida liqowlihi tacaalaa baana u daliila inahu kan korkiina lagu aqrinayo la qur-aanun qur-aan wey qur-aankaasoo kariimu wanaag badan fii kitaabin kitaab gudihii ayuu ku sugan yahay kitaabkaasoo makanuunin la ilaaliyey laa yamasuhu uusan taaban karin ila almutahharuun kuwa la dahiray maahaana kuwo kale ayan taaban karin misxafkuu ku fasiray laakiin waraajixu kitaabka maknuunka allahul maxfuudka wey mutaharuuntana malaa'igta wey kitaab qur-aan iyo mu'minna ma kala reebtoomi karayaan inahu laqur'aanu kariimu fii kitaabin maknuunin laa yamasuhu ila almutaharuun waliqowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u daliil calayhi rasuulka korkiisii asalaatu naxariisiya wasalaam nabadgelyaha aatee laa tamasa alqur'aan qur-aan ha taabanin ilaa wa anta daahir adoo daahira maahaane uu yidhi wey alfaslu alkhaamis fasalkii shanaad fi tayamum gagabadii la booraysanayey koorta biyaha amaba la waayo amay biyihii cudurtoomaanu isticmaalidoodii aad biyaha ku dhaqmi lahayd ayaa asbaab kuu diiday kolkaa tayamum baa imanaya axkaamtii tayamumka in la barta lagama maarmow kagabaysiga ama booraysiga la booraysanaya axkaamtiisii in la barta alfaslu alkhaamisu fasalkii shanaad fi tayamumi gagabaysigii ama booraysigii gudihiisu uu fasal yahay wa fiihi gagabada gudaheeda ama fasalkan halaasu mawaadin saddex maado ayaa fasalkan gudihiisii looga hadlaya almaadatu luulaa maadada horeysay waa fii mashruuciyatihi mashruuciyati tayamum booraysigan la booraysanayo jidayntii xageeba laga jideeyey iyo weli man qofka yusracu gagabadii loo jideeyey lahu isaga waataynu nidhi waxa markuu cibaadaba yahay ilaahna ajri looga doonaayo waa inuu mashruuc ahaado xadiintuu caddaysay rabbi iyo rasuulka sugnaaday waa inuu yahay waxaan rabbi iyo rasuulka sugnaanin waxaasi in la jidaysa waa la ysku haystaa am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiin maa lam yaadan bihila war waxaan eebba ogolaan yaa kaloo jidayn karaaya kolka markaa ma insuura laleeyahayba oo eebba amarka iyo talada laleh oo iyagana wax jideeya oo aan eebbiya rasuul ahayn baa ummaddu qabtaamiyaa am lahum shuraka ma kuwa eebba waxlale bay leeyihiin sharacuu lahum u jideeya min addiini diin ahaan ugu jideeya maa lam yaadan bihi illah wuxuusan eebba ogolaanin kolkaa waxaa kan lagu cibaadaysanayo ajrina lagu rabo waa inuu wax eebba jideeyey almaadatu luulaa waxaa weeye fii mashruuciyatihi tayamumka jidayntii la jideeyey gudaheeday maadadu ku saabsan tahay iyo weliman qofka yusracu tayamumkii loo jideeyey lahu ruucaasi alif mashruuciyatuhu jidayntii tayamumka la jideeyey atayamumu gagabaysiya mashruucun waa la jideeyey bilqur'aan qur-aankaaba lagu jideeyo caddeeyey qur-aankii alkari ee wanaagsana wasunnati sunnadii nabigaa lagu jideeyey sunnadii ashariifati ee wanaagsanay qaala tacaalaa eebba wuxuu yihi wain kuntum haddaad ahaataan idinka dadkaa marda kuwa bukoo xanuunsanaya aw calaa safarin ama socotanimo korkeed baad ku sugan tihiin kolka maradka biyihii bay kuu diidayaan socotana biyihii baa kugu yaraanaya aw jaa axadun qof hadduu yimaado minkum idinka idinka mida min alghaa'id kortag hadduu ka yimaado soo saxaroodo aw laamastum haddaad u galmootaan annisaa haween haddaad u galmootaan arrimaha hadday dhacaan oo falam tajiduu aydaan helayn maa ambiyo fatayamamuu qasda saciidan caro tayiban daahira saciidka waataynu nidhi maa calaa wajhi ilardi dhulka korkiisa wixiia oo dhan baa saciid loo yaqaanaa kolka wixii kuu sahlanaada ood heli karto oo dhan baad ku tayammumaysaa goortaad tayamumto janaabadii guud ahaan waa kor noqoni xadadkii iyo weysadii waa kor noqoni sidii biyaha ayay caradu noqonaysaa xadiidkeediina waa imaan doonaa haddii qofka muslimkaa ah uusan toban sana biyo helin caradaa ku filan xadiidkaasaa iman doona wain kuntum haddaad ahaataan mardaa kuwa jiran aw calaa safarin soxotannimo korkeed haddaad ku sugnaataan aw jaa axadun qof hadduu yimaado minkum idinka mida min alkaa'idi kortag aw laamastum haddaad u galmootaan annisaaa haween falam tajiduu aydaan helin maa-an biyo fatayamamuu u qasda saciidan caro tayiban daahira famsaxuu mariya biwujuuhikum wejiyaalkiinnii wa aydiyakum gacmayaalkiina mariya hay ayna tusinaysa in mashruuc uu yahay kagabada waqaala waxaa kaloo siyihi nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo asaciidu caradi wuquu lmuslimi qofka muslima weysadiisii wey wain lam yajid walow lam yajid yuusanba muslimkii helin almaa biyo cashra siniina toban gu meesha calaamu shiikhuu sameeyey cashra gadaasheeda calaamadaasi laba sadar iyo waxyar buu gadaal uga daray wuxuu shiikhuu yihi man lam yajid maa-an qofkaanan biyo helin walaa maa aanan helin yatayamamu bihi faaqidu duhuureyn baa la yidhaah biyo ma haysatid carana ma haysatid suuragalna aada bay u suuragelaysaa markii la yidhaah qofka saas biyo caro ku waayaya inay kula adkaataa laga yaaba oo rab hadduu doonsan biyo dhulkii dhigin caradiina uu dhaqaajiyo qooyana labadii midna ma haysatid markaasay yeelaysa markaa adigoo qaba waxaad qabtid ayaa tukanaysa waxaad qabtid adigoo qabaa tukanaysa taas xurmatulwaqti baa la yida waa la soo celinayaa mase la soo celin maayo fiihi khilaafun khilaafaa ku sugan sheekhan wuxuu ku tegey inaan la soo celinayn sababkuna fataqullaha ma sadactum waktigii waa galay biyo ma heli kartid carana ma heli kartid markaa waxaad u tukatay sidii suuragala faaqidu tuhureyn baad noqotay labadii midna ma haysid sida markaa ku suura gashaad u tukani qibladaad qaabili salaadiina waa tukani waxaad soo celinayna male liqowlihi tacaala fataqullaha ma sadactum sidaa moodayna waa yeeshay kaasuu taabtay man lam yajid maa-an qofkaanan biyo helin walaa maa yatayamamu bihi wuxuu ku booraysanaa aanan helin sallaa waa tukada bilaa wuduu'in ayuu tukanayaa walaa tayamumin gagaba la-aan iyo waysala biyo la-aan saa labadiiba ma haysto walaa icaadata calayhi soona celin maayo lisalaati arasuul rasuulka salaadiisii baa u daliila calayhi korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyaha ahaatee wa asxaabihi asxaabtiisii baa sidaa u tukatay waxayna ahayd qabla mashruuciyati tayamum gagabada intaan la jidaynin bay ahayd markaasuu sidaa nabiga u tukaday bilaa wuduu'in wayse la-aan lama cadimulma biyihii marka ay waayeen walam yucidu salaa ma soo celinin bacda nusuuli aayati tayamumna ma ayan soo celinin idan markaad biyo iyo labadii midna weydo waana tukani mana soo celina shirku kaasi waa mashruuciyatu tayamum amaa liman yushrac lahu tayamumu waxaa weeye liman qofka yushracu inuu gagabaystayaa loo jideeyey yushracu tayamumu gagabadii waa la jideeyey liman ruux baa loo jideeyey lam yajid ilmaa aanan biyo helin bacda dalabihi dalabilmaa biyihii buu raadiyey waana soo waayey dalaban raadin an laa yashuqu isaga dhibaynin calaa milihi dalabka wax lamida ah. oo inaan cagamurx qar walba ka dhacdo meel walba ka doonto maeh haddaad meelihii kuusaana fiirfiirisid ood biyihii weydid waa gagabaysanaysa oo markaasi waa faqdulmaa iyaad weyday aw amase wajadahu waa helay biyihi ma biyo la-a isagaa wato biyo u haysta laakiin walam yaqdir makara qofka calaa isticmaalihi isticmaalilma biyihii inuu ku camalfaloos ku dhaqmo ayuusan awoodin oo maxaa u diiday limaradin liajli maradin waa jiran yahay korkaa laga haya haduu biyahaas taabsiiyana waa dhimanaya ama waa u dhowaanaya ama boogta infeksi qaadayso ku weynaanaysoon caafimaadaynin kol hadday biyihii dhibaato u keenayaan iyadoo la waayey lamid tahay oo wajadahu ama biyihii waa helay ee walam yaqdir ma awoodo calaa isticmaalihi biyaha ku camalfalidooda korkeeda ayuusan awoodino limaradin liajli maradin xanuun dartii buusan la awoodin aw kaana ama wuxuu noqday yakshaa mid cabsanaya biisticmaalihi isticmaalilmaa biyihii ku dhaqmidooda hadduu ku dhaqmo wuxuu ka cabsanayaa siyaadata almarad xanuunkii inuu ku bato ayuu ka yaabayaa maradu xanuunka inuu ku bato ka yaabayana iska daynayaa biyihii aw amase taakhiiri ilbur-i caafimaadka daahidiisii wey moogtan haddaan biyo la taabsiinin saddex beriyey ku raysani laakiin haddii biyo la taabsiyo toddoba beriyey qaadani markaasna loo dhowaan maayo aw taakhiiri ilburi caafimaadka daahidiisa ayuu ka cabsaday u dhowaan maha biyo aw kaana wuxuu noqday laa yaqdir midanan awoodin cala alxarakati dhaqdhaqa dhabarkuu ka jabanya biyihii inta yaaliin wax u soo qaadaa male waa qofaan nuxsan karin qofkaasaan nuxsan karin wax biyihii u keenana ma haysto waa ka gabaysanaya ow kaana wuxuu noqday laa yaqdiru qof aanan karin cala alxarakati dhaqdhaqaaqid korkeed walam yejid mana helin man qof yunaawiluhu asaga soo gaarsiiya iyaahu biyih man walam yejid ma helin man qof yunaawiluhu biyihii gaarsiiya iyaahu isaga garanay qofkii biyo waaya ama biyihii ka reebtoomoy u suurageli weydo wax yar baad haysataa see yeelaysa wixii kuguma filla horta kistaanad isticmaali markay kistii goday dhammaato meel kasta weysadii amarteen baaqigii waa ku tayamumaysa intii kale intaan kolkaad ku tahaara qaadato intay gaari karaan aada biyihii gaarsiiso aad intii hartay yaad gagabaysani waana tukanaysa wa amaa man ruux wajada helay qaliilaankiisyar min almaai biyo ka mida an laa yakfiihi isaga ku filay lituhrihi wayse qaadashadiisa aan ugu filayn kullihi haare kaamila inuu ku qaato fa inahu qofka yatawadau waa wayse qaadanaya bihi bilmaai qaliil kista yare u hayso ayuu fii bacdi acdaa'ihi xibnaha qaarkood ayuu ugu weyse qaadanaya huma ka gadaal markay dhammaatana yatayamam waa gagabaysanaya limaa xibnaha baqiya haray ayuu u gagabaysanaya liqowlihi eebbe hadalkiibaa u daliila jacala korahaye uu eebba yidhi fataqullah eebba weyna ka baqa mastatactum intaad awoodaan intaanu heli karaa kolka waxdan awoodin ilaahba kuguma kalifin wasadaqallaahu fii qowlihi laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscaha nafi waxay awooddo maahaane waxayan awoodin loomaba dirin almaadatu thaaniya maadadii labaad fii furuudi tayamum gagabada faradyaalkeeda gudaheedii ayay umaado tahay iyo wa sunanihi wa fii sunanihi kolka gagabadii la gagabaysanayey ayaa waxna farad yahay oo haddii laga taga ay gagabadu asaxayn waxna waa sunno waxaan waa sunno haddaad maqashid oo waxaan cibaadadii loo joojinay laakiin ajrigii kaamil yeelayo dhilayo dhaqaalaynayo almaadatu thaaniya maadadii labaad fii furuudi tayamum gagabada faradyaalkeeda gudaheedii ayuu u maado yahay iyo wa sunanihi sunani tayamum gagabada sunayaalkeeda kow furuuduhu faradyaalka gagabada furuudu tayamumi gagabada faradyaalkeedii hiya kow anniyatu baa u horeysa oo marka intaadna almaadatu haalitha maadadii saddexaad fii furuudi tayamum gagabada faradyaalkeeda gudaheedii buu u maado yahay wa sunanihi sunani tayamumi gagabada sunayaalkeeda kow furuuduhu furuudu tayamum tayamumka faradyaalkiisii furuudu tayamumi wahiya kow anniya niyo wey niyada waataynu qasdu shay muqhtarinan bificlihi ama casmu lqalbi qalbigii inuu go-aamiyo calaa ficli haada shay intaa weeye niyada la sheegayo waa min acmaali qulub kolka afka iyo adimada shaqa kumale oo markaad naweytu fardalwudu ama naweytu sowma qadin aada leedahay waxaasi waa niya lama oran karo niyadu waa qalbiga waana go-aanka aada go-aamisay inaad cibaadan samaysid hadday soon tahay ama ay salaad tahay aniyatu niyadii likhabar waxaana u daliila inama alacmaal camalyaalka la samaynayo waa camalku waa xarakatu lbadan jirka dhaqdhaqaaqa uu samaynaya camal la yihaa camalkaasi suu cibaado ku noqda niyuu u baahan yahay marka camalkii oo isku mida ah, ayaa midna cibaado noqonaya midna uusan cibaado noqonin sida qof seexday oo kale qofka markaad seexatay haddaad niyadaad u seexatay waxoogaa intaad hurdada hore iska ridid cibaado u soo kac markaa hurdada cibaado wey haddaad iska saacatayna cibaado mehe caado wey cuntada markaad cunaysid oo kale inaad cibaado ugu xoogeysato cuntadaad cuntay aad ku cibaadaysato haddaad u cuntay cunidii cuntada cibaaday noqotay haddii kalena iska waxay noqotay caadi idan waxaa niyada la yihaa cibaadada iyo caadada bay niyada kala saartaa markaasaa rasuulkuna yidhi inamaa wax kale maa alacmaal acmaasha la samaynayo binniyaad niyayaalo qabidoodii wey wainamaa likulli imri'in qof la arka kulligii wuxuu leeyahay manawa wixii uu niyooday ayuu leeyahay waxaad niyo la-aan samaysay waxba ma noqonayo wixii ficilee la samaynayo o dhan niyaa loo raba amaa wixii aan la samaynayn ee laga tagaayo niyo uma baaha in la daayo unbaa loo baahanya beenta in la yska dhaafo ee inaad been iska dhaafto inaad niyootid waxba laguma diri iska dhaaf beenta xanta in la yska dhaafo ee inaad xanta iska dhaafto inaad niyootid oo waxay cibaadadii noqotay laba shay wax ma'muur oo la wax meni oo layska reebay kolka waxaan menigaa dadka in la dilo waa la reebay xataa naftaada walaa taqtuluu anfusakum idan waxaan lagaa reebay waad iska day ee waxaan lagaa reebay inaad ka reeb doonto inaad niyooto laguma kalifin wax alla waxaa la dhaafayo ee laga tegaayo dhan niyo la-aan buu suuro gelaya laakiin waxaa la samaynayo niyo la-aan ma suuro gelay wixii maamuuraada ee layska rabo waa inay niyo jirto xadiidkanna waa u deliil inama alacmaal dhaqdhaqaaqa jirka wuxuu qiimi ku yeeshaa oo ku asaxa oo ku kaamilnooda niyaati niyo qalbiga laga niyoodo sababteeda wainamaa wax kale maaha likulli imriin qof la arkaba wuxuu leeyahay oo ajri iyo hawaab laga siinaya maa nawaa wixii qalbiga uu ka niyooday oo fayanwi wuxuu niyoonayaa almutayamimu qofka gagabaysanaya istibaaxata almamnuuc kii awal la reebay banaysigiisii min salaatin hadduu tukashaaha wa naxwiha la taabta hadduu ahaa bificlihi samayntiisa inuu ku banayso atayamuma uu sameeyo kowtaa weeye laba asaciidu cara adaahiru ee daahira iyadana liqowlihi tacaala baa u daliila fatayamamuu waxaad u qasadaan saciidan caro dayiban daahira oo famsaxuu mariya labaad joogtaa saddex adarbatu luulaa dhufashada koobaad faradu wey ta labaad sunna wey saa middaa koowaad baaba kugu filan iyadaana wanaagsan xadiidkeeda camaar ibnu yaasir baa wariyey muslim iyo bukhaari baa bixiyey laakiin labada darbo xadiidkeeda muttafaqu calayhi maa marka markii camaar ibnu yaasir qisuu lahaa qisada camaar tayamumka waa la socday laakiin janaabada haddii la weyso beeloo la in salaadii ay nabadi tahay wuu yaqiinay laakiin janaaba hadday timaado oo ama shahwo timaado ama naag loo galmoodo inta tayamumkii ama gagabadii uu biyihii bedelkoodii iyo qabayskii noqonayo ma aqoonin markaa sidii baa qabatay janaaba duur ku heshay wuxuu yeelay maskax iyo caqli buu isticmaalay aqal geli maystay kolka sidii dameerihii oo kale iyo dhinacaa iska gadiyey dhinacaan iska gadiyey korkiisiiyo caro wada mariyey hadhow markuu u yimid nabigana wuu u sheegay yaa rasuulalahi saasaan yeelay buu yidhi cibaadadiisoo celi lama orane waa loo saxay waxaa nabiga ku yidhi inamaa yakfiika an taquula haakada intaasaabaa kugu filayd gelgelimaysiga looma baahnayn inaad korkaaga caro ku camimtana looma baahnayn markaasuu nabiga labada gacmood mar keliyata ku dhuftay aan mar labaad lahayn markuu mar keliyata ku dhuftayna sunna waxaa carada hadday meeshu carada badanta oo ay ciid badan soo qaado waad ka afuufi karaysa kolkaad soo qaadato faraha wejigaad saas u marinaysa waxaa kuu fayo calaa caleyh calaa cashaan bidiixa caradeedii tanaad marinaysa calaa cashaan midiga caradeediina tanaad marinaysa wasala allahu wabaarik waa tukanaysa khabayskii waa dhammaaday a waxa weeye kolkaad marisay farihii sidaas labadii calaacadood kolka aydiya kumti waxay noqotay intaan dhufashadiina waa mar keliyata marintiina waxaa la mariyey waa wejigiiyo intaas xadiidkeeda muttafaqu calayhi taasaa xoog badan waxaa kaloo la sheegay laba dhufasho oo midna say u dhantahay wejiga lagu koobo midna say u dhantahay intii la dhaqi jiray oo gacantii oo dhan meesha intii laga bilaabo inta la mariyo xusulka haddii la dhaafiyo la soo celiyo sidaa la yihaa tanna sidoo kale gacantoo dhan la mariyo ilaa xusulka la gaarsiiyo la soo celiyo labadaba waa la sheegay asaxiidu adaahiru liqowlii fatayamum sayidan dayiban saddex adarbatululaa dhufashada hore darbadii siduu u sheegaana wahiya wadculyadayn labada gacmood dejintooda cala tura caradii korkeedii lagu dejiyo afar masxulwajhi walkafayn gacantii dheerayd maa wejiga iyo cukurada intaasoo la masxa ayaa faradkii ah masxulwajhi wejigii masxidiisii iyo walkafayni labadii calaa calood liqowlihi tacaalaa baa u daliila famsaxuu biwujuuhikum wa aydiyaakum meesha uu khilaafka ka imaanayo meel daqiiqa wey waxaa weeye yad intee la yihaa ma laga soo bilaaba labada garab baa yada la yihaa ma intaan ma intaan la yihaa qolo waxay yadba haddii la yihaha intaan maxaa u daliila waxaa u daliila qowluhu tacaala wasaariqu wasaariqatu wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma gacantaa laga gooyaa ley markii nabigu tuugta gacanta ka guray sidaa yaal garabka miyuu ka rujiyey muse xusulku ka dhilqiy may intuu ka gooy marka famsaxuu biwujiikum waaydiikum tiina la yidhi sida markay tuuganimo timaado intaan loo goynaayey haddii lagagabaysanaana intaan waay eydiyakumna intaana loo wada meeshaasaa niman yihaahdeen nimanna waxay leeyihiin intaa kasii badanaa gacan la yihaa intaan keliyata maaha kolka magacaan gacan la yidhi intuu ku dhacayaa laysku khilaafay masxu lwajhi waalkafayni liqowlihi tacaalaa baa u daliila famsaxuu masaxa biwujuuhikum wajiyaalkiinii wa aydiikum gacmayiina intaasi afartaa faralkii tayamumka amaa sunanu tayamum waa kuwan iyada ba sunanuhu tayamumka sunayaalkiisii sunanu tayamumi hiya atasmiyatu waa u horeysa oo kolka aad tabaabashaysanayso inaad gagabaysana doonayso watabal bismillaahi ka bilow waa kii xadiidka ah kullu amrin fii baalin laa yubda-u fiihi bismi illaah faa huwa abtar arrin qiimile waxaan qiimi lahay wax lagama rabe arrin qiimile oo qalbigaba lagu hayo maskaxdii maanka ku jirta bismillaahi bay ka bilaabataa atasmiyaatu eebba magacaabid wey wahiya qowlu bismi illaah eebba weyne magacii baan ku weysa qaadanaya ama ku gagabaysanaya la yihaaho id hiya tasmiyadii ilaah magaciisii la sheego mashruucatun waa la jideeyey fii kulli camalin camal kulligii gudihii camalkaasoo dii baalin iimuu saaxiibo maskaxdii ammaanka lagu hayo laba sunnada labaadna adarbatu thaaniya dhufashadii labaadu idil uulaa midda hore fardun waa waajib wa tukfaa fiihi waana lagu kaaftoomi karaa wathaaniyatu midda labaad sunnatun wey saddex sunnada saddexaad waxaa wey masxu diracayn dhudhumadii in masiixii la mariyo macalkafay labadii cukur iyo lala qabo id low ikhtasaara qofka gagabaysanaya hadduu gaabsado calaa masxilkafayn labada calaa calood masxidooda korkeeda hadduu ku gaabsado la ajzaahu waa u gudaysa iyadaana ajri badan wa inamaa yumsaxu diraacayn labada dhudhun waa la masxa yamsax qofkii gagabaysanayey adiraacayn labada dhudhun wuxuu u masxaya ixtiyaatan dadaal dartii wadaalika meesha warkuu ka dhashay lilkhilaaf isdabamaridii culummadu ay isdaba mareen wey fii macna alyadayn yadaynkii macnahoodii baa laysku dabamaray fil aayati ayada oo waa kan sida khilaafku u dhacay hal humaa yadaynkan waydiyakum laleeyahay alkafaani ma labada calaa caloodbaa waxdahumaa keligood qawhumaa labada calaa caloodo maca diraacayni dhidhumada lagu daray ilaa almirfiqayni xusullada laga gaaro miya khilaafkaas almaadatu athaalitha maadadii saddexaad fiimaa maa kiibay u maada tahay yunqidu tayamuma buriya iyo wamaa yubaaxu wixii bihi bitayamum lagu banaysanaayo laba shay wey midii markaa tayamumtid maxaa ka gadaal burinaya awalan maa yunqidu lwuduu weyse maxaa burin jiray wax badan baynu soo marnay wax alla wixii weyse burin jira oo dhan tayamumkiina waa burinayaa min baabi awlaa waxaa kaloo ku darmaaya ru'yatulmaa haddaad markii hore uga gabaysatay biyo la-aan haddii biyaha markii horeba cudur kaa reebay aragtidoodii waxba kuuma dhimi karto laakiin markii hore haddaad biyo aanu aan weysa qaadatay oon adoon weli tukasho gaarin amaan salaadii ku dhex jira aada biyihii heshid waa ka halaabatay iminku sooma kolkaa tayamumkii maxaa buriya haddiise la tayamum maxaa la banaysanaya almaaddatu haalitha maadadii saddexaad fii kii gudihii buu ku saabsan yahay yunqidu tayamum tayamumkii buriya iyo wamaa yubaaxu wixii la banaystay bihi bitayamum tayamumka sababtii wixii lagu banaysto alif maa yunqidu tayamuum tayamuumka wixii buriyaa horeeya yanqudu tayamuum yunqidu tayamuma tayamumka waxaa buriya shay-aani laba waxyaalood kow waxaa wey kullu maa kii kulligii yunqidu lwudu wayse buriyey id huwa tayamumkii badalun wuxuu bedelka yahay canhu can ilwuduu weyse qaadashadii biyaha lagu weyse qaadanay muu bedel ka yahay kolka wixii nawaaqidulwuduuca ee aada soo martoo dhan tayamumkii waa burinayaan kulumaa kii kulligii yunqidu tayamuma tayamumkii waxaa buriya shay-aani laba waxyaalood ka koowaad waxaa wey kulumaa kii kulligii yunqidu lwuduuca weyse jabiya id huwa tayamumka bedelun wuxuu bedel ka yahay canhu wuduuca laba waxaa kaloo jebiya wujuudulmaa iyo helitaankooda liman qofkii cadamahu markii hore biyo waayey waxaana ay jabaysaa qabla an yadkhula intuusan bagelin fi salaa salaadii isagoon gelin laakiin ka gabaystay biyihii dhaanki yimid markaasi waa buray tayamumkii waa weysa qaadanaya aw anaaha aw fii anaa'iha anaa'i salaa dhaxdu uga jiraa weli ma dhamaynin biyihii buu helay markaasna waa baaba-ayaan laakiin markaa salaadii ka baxday dhaanka hadduu yimaadana markaa salaadii ka baxdaa biyihii yimaadeen markaa saamayn maayaan cibaadadaas waa la gutay waana tagtay soo noqodna male tayamumkiina ma burin laba shardi unbuu sheegay qabla an yadkhula qofkii intuusan gelin fi salaati salaada gudaheeda aw anaayiha fii anaayiha dhexduu uga jiray ma dhammaystirin amaa idaa faraqa hadduu ka faraxasho min asalaa salaadiiba waa uu tukaday oo wuu ka faraxashay faqad saxad salaatuhu salaadiisii waa asaxday walaa icaadata noqosho salaadii lagu noqdana aleyhi korkiisa maaha in wajada alma hadduu biyo helo liqowlihi hadalkii nabigaa u daliila sala allahu naxariis badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allah ku badiye uu yihi laa tusalluu ha tukanina salaatan hal salaada fii yowmin hal maalin gudaheed maratayni laba kal afariy labaatankii saac hal subax baa ku jira hal duhur baa ku jira hal casar baa ku jira hal maqrib baa ku jira hal cishaa ku jira kolkaa yowm gudihii laba salaadood see loo soo celinaya ma jirto wey baa waxaa weeye maa yubaaxu wixii la banaystay bitayamum tayamum wixii lagu banaystay hadaad ka gabaysatay waxalla wixii markii aada biyo heshid ood weyse qaatay aada samayn lahayd salaad hadday tahay tawaaf hadday tahay qiraa'atulqur'aan hadday tahay masulmisax hadday tahay waxoo dhan baa ku wada bannaan oo tayamumkan wuxuu ka bedel yahay biyihii maa yubaaxu wixii la banaysto bitayamumi gagaba lagu banayso yubaaxu waa la banaysaa bitayamum bisababi tayamum gagabaysi sababtii kulama kii kulligii baa la banaysaa kaana ahaa markii hore mamnuucan mid la reebay qablahu qabla tayamum oo min salaatin tukashaa sunniya farad farqi male aw dawaafin kacba ku wareegaysiya cumriya xaj farqi male aw masi misxafin qur-aan taabashadiisa aw qiraa'ati qur-aan qur-aan akhrintiisa aw mugti nagaadi fii masjidi masjid lagu nagaado wixii awal loo diiday qofkaan daahir ahayn oo dhan ayaa loo ogol yahay markii la tayamumo almaadatu araabica maadada afraad waxaa weeye fii kayfiyati tayamum habka loo gagabaysta waa sidee almaadatu araabica maadadii afraad waxaa weeye fii kayfiyati tayamum gagabada habkeeda gudihiisa kayfiyatu tayamumi gagabada habkeedihiiy waxaa waaye qur waa inuu qofka gagabaysanayaa yidhaahda bismi illaah eebba weyne magaciisa magaca cuskashadii ayaan ku gabaysanaya naawiyan isagoo qalbigana ka niyooday istibaaxatama shay banaysigiisa shaygaasoo yutayamamu lahu loo gagabaysto wuxuu ku banaysanayaa bificli tayamum tayamumka samayntiisa ayuu shaygii ku banaysanaya intaa markuu niyooday afkana bismillaahi ka yidhi uma ka gadaalbu buu yadrib dhufanaya bikafayhi labadiisa calaa calood wajha alardi dhulka korkiisu ku dhufanayo dhulka korkiisa markii lagu yihi min turaabin xare hadduu hela nabad wey aw ramlin bacaadkiina nabad wey aw xijaaratin dhagax hadduu hela nabad wey aw sadiqatin caraseel hadduu helo nabad wey wanaxwiha inta iyo wixii lamida wixii boor leh waaba leeyahay waxaan boor lahayna boorkaa bidbid ayaa gaaraya waataad dhagax meel yaalla taabato ama qori ama lox ama derbi ama gambar bannaan yaal xabaar aan la hurgufin saas markaa tiraahad boor baa kaasoo raacay idan dunida meelaan boor lahaynba male xataa meelaha la xirxiro waa ku arkaysaa masaaxiibtaas saallo masaajidka haddaad soo qaadi goor baad ka helaysa idan waxaas saciidkii muxuu noqday maa calaa waji ilardi dhulka korkiisa waxaa ka muuqanayo min turaabin caraa aw ramlin bacaada aw xijaaratin dhagaxa aw sabiqatin caraseela wa naxwihaa wixii lamida ee marka meeshu hadday habaas badan tahay oo markaad gacmihii dhulka saartaa gacmahaagii dhoobmeen inaad adigoo dhanba qaab darnaato lama rabe iska yara yarafuuf markaad iska afuurto iska riidid oo saas ilaahayd carradii xoogaa raadana uu ku yaal waad markaa gabaysanaysa walaa ba-sa waxaan dhibi ku jirin an yanfuda inuu iska firdhiyo alqubaara habaaska min kafayhi labadiisa gacmood naflan burin khafiifan inaad sidii adoo boorka diidaya na ka dhigtid lama rabe wixii dheeraadoo fuula ayaad iska saynaysa taas dhib male walaa ba-sa dhib kuma jiro an yanfuda inuu iska firdhiyo alqubaara warkii inuu iska hurgufo min kafeyi labadiisa calcalood ka hurgufo nafdan hurgufid khafiifan fudud suma ka gadaal yaa musax wuxuu marinayaa wajahu wejigiisii masxatan waaxida markariyata oo sidii biyaha saddex goor wejiga loogu celcelinayey kagabadii saddex goor lagu celcelin maayo marbaa kaafiya suma ka gadaal yadrib mar labaad buu ku dhufanaya inshaa haddii uu rabo inuu laba ka dhigo bikafayi labadiisii calcalood alarda dhulkuu ku dhufanaya fayamsax kolkaasuu masxaya kafayi labadiisii calcalood maca diracayhi labadiisa dhudhun ila almirfiqeyn xusullada laga gaaro inshaa hadduu rabo ee wa in ikhtasara hadduu ku gaabsado calalkafayni labada cukur korkooda oosan dhudhumadiiba aadinna ajaa waa u gudaysa waa banaanta kambi sheekha masale ayuu nagu baraarujiyey waa khilaaf bayna alfuqahaa masaladan waxa weye haddii la gagabaysto ma in gagabadii hal farad lagu tukada fiqigan shaaficiga madhabka wayatayamam likulli fariida farad la arka wuu u wayusalii bitayamumin waaxidin maashaa mina wafil qaasimigii wey inuu markii uu rabo sunnana intuu mar keliya gabaystuu kun hadduu rabo ku tukanayo kun ragcoodo sunnada laakiin faradka laba laysuguma geyn karo ra'yi waa ra'yigaas ra'yiga kale waxaa wey oo haddaad hadaayiga gabaysatay duurkiina tukatay wax weysadii jebiye ama tayamkii jebiyana uusan imanin casarkii maxaa mar labaad looga gagabaysanayo sow tayamumka biyihii bedelkoodiima biyihiiba looma laba weyse qaadan jirin adoo weysadii hore qaba haddii waktigii labaad kuu galo saad maqribka u weyse qaataad u weyse qabtay ceshihiibaa galay weysadii maqrib ku tukanaysa kolkaa tayamumkii in sidii biyihii loogu isticmaalo iyo in la yidhaahdo waa bedel daciif ah eeyaan la yeelin ee faradal arkabaha loo gagabayso indhaha kaa dhacaya waa kaa labadaas ayuu tilmaamay marka wuxuu rajacay in mar walba la weyse qaato waxaa ka rajacan inaan la weyse qaadanin maxaa jira tayamumka waa bedel canilmaa haddaan tayamumkii hore burin tayamumkana looma baahna tambiihun baraarujin buu yidhi su-aalun iyo wa jawaabuhu su-aalkaa jawaabkiisa labadaasaa kuwa kana as-su-aalu waxa wey hal yusallaa ma la tukan karaa bitayamumi halgagabo alwaxiidi hamida ciddata salawaa dhowr salaadood ma lagu tukan karaayo intaan duhurkii gagabayso haddaan waxba iga burinin amaan fajarkiiba gagabayso haddaan fajarkii kii hore ku tukado gagabadii hore oon duhurkii ku tukado on casarkii ku tukado on maqribkii ku tukado on cishihii ku tukado maxaa maanica ah? mase waxaa liga rabaa likulli fardin inaan ugagabayso wey maa su-aalu su-aashii waxaa wey hal yusalla ma la tukada bitayamum gagabaysi sababtii alwaaxidi ee mid keliyata ciddata salawaat salaada badan ma lagu tukada idaa lam yantaqid haduusan burin tayamumuhu gagabadii hore haddayan burin dhowr salaadood ma lagu tukan kara mase laguma tukan kara waa in salaad la arkaaba loo gagabayso aljawaabu waxa wey fi lmasalati masaladan in halgagaba dhowr salaad lagu tukan kariyo in kale khilaafun muran culamaa ku jira culamaa ku murantay mansha-uhu muranka meeshuu ka dhalanayaa waxa wey ijtihaadu ahlilcilmi intii aqoon-yahanada ahayd baa nin la arkaaba dadaalay lama helin nas yihaahda farad la arkaa loo gagabaysto lama helin nas yihaaha hal gagaba intaasoo farad baa lagu tukan karaa marka labada jaanibba haddaya nas lahayn oon la helin wax nasoo soo arooray in farad la arkaba loo gagabaysta iyo inaan loo gagabaysanin waxna soo ku yimid haddaan la arkin kadib aqoon-yahanada dadaalkoodii baa meeshii yimid nin waxaa u muuqatay mar hadday caradu bedel tahay biyihii inay biyihii lamid tahay oo markaa halgagabo yaa intaasoo farad lagu tukanaya ninna wuxuu yihi kolkii horeba carada tan dhibaataa keentay iyadoo biyo la heli karo cudur biyo diidayna uusan jirin gagaba ma timaadeen oo dahaarada asal waxaa u ah biyaha marka haddii waa naacib daciifa idan hal wakti ka badan ma xamili karto ijtihaad ay culammadii qaar basila noqotay markii nas la waayey meeshii ka garnaqa oo ama caddeeya in wakhti kasta loo gagabayso ama caddeeya inaan sidii biyihii in sidii biyihii loo isticmaalo gagabadii aljawaab jawaabku waxaa wey fi lmas'alati masaladan gudaheeda khilaafun muran ayaa ku sugan mansha-uhu muranka meeshuu ka dhashayna ijtihaadu ahlilcilmi aqoonta dadkeeda dadaalkoodii wey id lam yuujad lama helin nasun warcadoo rabbiga rasuul ka yimid sariixun cad fi lmas'alati mas'alada gudaheeda ku cad lama helin oo yuhbitu suga axadda jaanibayhaa mas'alada labadeeda dhinac farad la arkaa loo gagabaysto iyo maya gagabadii hore ha lagu isticmaalo ilaa ay ka burto sidii weysadii labada jaanib mid ahaan nas caddeeya oo adkeeya oo jaanibkii kala buriya lama helin haddaan kaas la helinna dadaal baa yimid kolkaas sheikhaan wuxuu arkayaa inay tahay sida dadaalka badan murankaba aad ka baxayda wakhti kasta uga gabayso id lam yuujad lama helin nasun wa rabbiya rasuulka yimido sariixun cad oo fi lmasalati masaladan ku cad lama helin naskaasoo yuhbitu suga axadda jaanibeyha mas'alada labadeeda dhinac midkood suga oo wayubdil buriya ahaani dhinaca labaad lama helin haddaan la helin ninba sibay ugu muuqatay laakiin waalixtiyaad dadaalka yaqdii wuxuu dadaalku xukumayaa bitayamumi gagabaysi likulli salaatin salaad la arkaba loo gagabayso baa dadaalku keenaya sidaasaa dadaal iyo caafimaad oo khuruuj can ilkhilaaf baa la yiha murankii culammada ka dhexeeyey ayaad ka samatabaxaysa waalixtiyaadu dadaal waxaa weye yaktadi dadaalki yaqdi dadaalkii wuxuu xukumaya bitayamum gagabayshibu xukumayaa dadaalku bikulli salaa salaad kulligeed loo gagabaysto wallaahu aclam